bsm اllah الرحmn الرaحيم alxamdu لlh رb العاalمين وأصلي وأsلم عlى الmبعوث رحmة للعاalمين نبyina mحmd وعlى آlه وصحبه وسلم تسليما كثيرا إlى yوم الdين qال المؤلف رحimه الله الdرس السادس تsyiir جyش أsامة dersiga lixaad waxa uu ku saabsan yahay ama uu ka warramayaa cinwaankiisana uu sheekhu ka dhigay tasyiiru jeyshi usaama waa socodsiintii iyo fulintii ciidankii uu hogaaminayey usaamatu bnu zayd ee rasuulku calayhi salaatu wasalaam marka horeba uu abaabulay inta aanu ciidankaasi shaqadiisii qabanina rasuulku waa kii geeriyooday calayhi salaatu wasalaam kaana anabiyu sala allahu calayhi wasalam rasuulku waxa uu ahaa jahaza mid diyaariyey qabla wafaatihi geeridiisa ka hor jeyshan ciidan ayuu diyaariyey ila shaami ciidankaasoo loogu talagalay shaam inuu tago uu ka howlgalo biqiyaadati usaamata bni zaydin iyadoo ciidankaa hogaamintiisa iyo taladiisa loo dhiibay usaamatu bnu zayd wa amarahu rasuulku waxa uu amray an yasiira inuu ciidankaasi u dhaqaajiyo usaame ilaa xaysu maqtali waalidih halkii aabbihii lagu dilay waa zayd binu xaaria waqad tuwufiya sala allahu calayhi wasalam rasuulka calayhi salaatu wasalaam waa la oofsaday qabla safari iljeyshi ciidankaasi intaanu safrin ee aanu dhaqaaqin ka hor ayaa rasuulku calayhi salaatu wasalaam uu dhintay fa ashaara waxay kula teliyeen bacdun dadka qaarkood baa waxay kula teliyeen ama saxaabadii qaybo ka mid ahi calaa abi bakrin abubakar biraddi iljeyshi ciidankaa waxa weeye inuu celiyo wa irsaalihi liqitaali lmurtadiina iyo ciidankaa in loo diro si ay ula dagaalamaan dadkii diinta ka fallaagoobay ee ka baxay oo aan yacni loo dirin halkii rasuulku ugu talagalaye meelaha kale ee culeysyadu ka soo kordheen ciidankaasi in loo dhaqaajiyo waa ciidanka usaama uu hogaaminaye faqaala radia allaahu canhu bakar taladaa waxa uu kaga jawaabay allah ka raali noqdee wallaahi ilaah baan ku dhaartaye laa axullu yacni waxa weeye furi maayo oo ridi maayo liwaan calan caqadahu nabiyu sala allahu calayh wasalam rasuulku uu guntay calan rasuulku uu taagay iyo ciidan rasuulku uu abaabulay oo maca taliyihiisii iyo hogaamiyihiisii la sameeyey la dhisay furfuri maayo buuhi abubakar fa talabuu minhu waxay ka codsadeen haddaba bacdu kibaari saxaaba loo jeedaaye abubakar waxay ka codsadeen tala'a casla usaamata usaame inuu xilka ka qaado oo ciidankaa hoggaamintiisa cid kale loo dhiibo lisigari sinihi wax kale kumay haysanine da'diisa oo yar awgii sidaa u yidhaahdeen wa tawalliihi ljeysha waxaa kale oo ay ka codsadeen abubakar ciidankaa inuu ku wareejiyo oo hoggaanu uga dhigo man huwa asannu minhu cid usaame ka da'weyn faqadiba bakar arrintaa waa ka cadhooday wa qaala waxaanuu yidhi laa acziluhu xilka ka qaadi maayo waqad wallaahu rasuulu llaahi sala allahu calayh wasalam iyadoo rasuulkii ilaahay xilkaa uu dhibay u saamay anugu ka qaadi maayo uma dabeetana shayaca abubakar waxa uu sagootiyey aljeysha ciidankii binafsihi isagaa laf ahaantiisu waxa weeye laf ahaantiisaa sagootiyey wa awsaahu waxaanuu kula dardaarmay biwasaayaa dardaaranno xakiimatin aad wanaagsan fa saara aljeyshu ciidankii waa dhaqaaqay wa aqaara waxaanuu weeraray calaa ahdaafihi meelihii loogu talagalay wa sabaa maxaabiis fara badanna waa soo qabsaday wa hanima haniimooyinna waa soo qabsadayoo waa soo haniimaystay wa rajaca ciidankaasi waxa uu ku soo laabtay ila almadiinati magaaladii madiina daafiran xaalu yahay mid guulaystay fa adkhala arucba waxaanuu arrintaasi geliyey argagax ama arrintaasi argagax ay ku tuurtay fii quluubi lmurtadiin murtadiintii diinta islaamka ka baxday laftooda adarsigani waxa uu ku saabsan yahay waxyaabihii abu bakrin radia allahu canhu wa ardaah uu fuliyey weliba sida deg dega uu fuliyey abu bakr mar haddii xilkii iyo taladii loo dhiibay beecadii iyo ballantiina lala galay markiiba waxa uu bilaabay in shaqooyinkii u yaallay iyo siday u kala mudnaayeen uu uga hawlgalo fulintooda ehm, shaqooyinka markaa yaallay ee taagnaa waxaa ka mid ahaa fulinta iyo dhaqaajinta ciidankii usaamatu bnu zayd uu hogaaminayay oo waxaynu hore u soo marnay sheekhuna hadda uu inoogu baraarujiyey rasuulku calayhi salaatu wasalaam intaanuu geeriyoonin xoogaa ka hor baa waxa uu diyaariyey ciidan baaxad leh oo loogu talagalay shaam inay ku duulaan ciidankaasi waxaa hogaaminayey oo rasuulku calayhi salaatu wasalaam uu hogaamiye uga dhigay usaama binu zayd ciidankaasi markii uu dhaqaaqay laakiin madiine aanu ka fogaanin waa inagii soo tilmaanay in xanuunkii rasuulka calayhi salaatu wasalaam uu kordhay kadibna usaama binu zayd waxa uu go'aansaday ciidanka inuu soo celiyo ilaa arrintaa rasuulku calayhi salaatu wasalaam ay dhinac u dhacayso usaama markaa ciidankii sidaasuu ku soo celiyey rasuulkuna calayhi salaatu wasalaam waa geeriyooday haddaba ciidankii dee isagoo sidiisii ah oo aan weli duulaankii iyo dagaalkii iyo dantii ciidankaasi loogu talagalay weli aanay fulin ayaa abu bakar taladii iyo xilka uu la wareegay haddaba abuubakar qorshayaashiisa ugu horeeya ee ugu mudan buu ku darsaday in ciidankaasi qorshihii nebi moxamed calayhi salaatu wasalaam uu ugu talagalay inaan laga joojinin la fuliyo ciidankaasuu markaa diyaariyey saxaabadii qaybo ka mid midaba waxay u soo jeediyeen abubakar oo ay kula taliyeen ciidankaa inaan waxba la dirin oo shaam iyo halkii loogu talagalay marka hore rasuulku calayhi salaatu wasalaam uu u qorsheeyey aan waxba loo dirin maadaama furimo kale ay bilaabmeen dadyow badanna ay diintii islaamkaba ka ridoobeen markii rasuulku uu dhintay calayhi salaatu wasalaam in furimaha kale ee soo kordhay iyo dadyowgaa diintaba ka baxay la dagaalankooda ciidankani uu ka howlgalo oo shaam iyo meelihii kale fogfogaa bal horta la iska yara daayo abu bakrin radi allahu canhu wa ardaah arrintaasi waa diiday waxaanuu yidhi calan uu rasuulku calayhi salaatu wasalaam guntay ma ihi mid furfuraya macnaa calankaasi iyo ciidankaasi iyo cidda hogaaminaysaaba sidaasuu rasuulku ugu talagalay bay ahaanaysa abu bakrin radia allaahu canhu markii ay arkeen saxaabadu inaanu ciidankaasi joojinaynin baa dalab iyo codsi kale soo gudbiyeen codsigaa kale ay soo gudbinayaani ma aha mid cusub waa codsi nebi moxamed calayhi salaatu wasalaam ba ay u gudbiyeen markay ciidankan uu rasuulku calayhi salaatu wasalaam abaabulkiisa bilaabay ee usaamana madax looga dhigay abubakar waxay ku yidhi abubakarow dee inanku waa inaan yare usaame rag fara badanoo khibrad iyo aqoon iyo da'ba dee dheer baa jooga marka raggaa xilka u dhiibo isaga xilka ka qaad marka ma aha macnuhu inay hogaamintiisa diidan yihiine waxay islahaayeenay markaa iyagu istuseen ama u arkayeen in usaama aanu baaxaddaa iyo kabaasatiga ciidanka intaa leegu ku hoggaamin kara aanu lahayn rasuulkuna calayhi salaatu wasalaam hore waa uga jawaabay oo markii codsigaasi loo soo gudbiyey waa kii lahaa wa inahu la khaliiqun bilimaana hogaaminta dabcibaabay u tahayba waa ku abuurantay oo ilaahay baa u dhaliyey inuu noqdo hoggaamiye abu bakrin radi allahu canhu wa ardaah codsigaa labaad ee soo gaadhay aada buu uga cadhoo laleeyahy dee ciidankan ka qaad hogaamintiisa u saamay cidda fariintaa loogu soo dhiibayna waxa uu ahaa cumar bnu khaaab radia allaahu canhu wa ardaa waxaanuu yidhi maxay laa acziluhu waqad wallaahu rasuulu llahi sala allahu alayh wasalam asalka waxaa ku xusan waqad istacmalahu rasuulu llahi sala allahu alay wasalam yani kitaabka itmaam alwafa ee laga soo khulaasiyey rasuulku calayhi salaatu wasalaam xilkaa isagaa u dhiibay aniguma magacaabin isagaa magacaabay xilkaana qaadi maayo furfuri maayo ciidankii markaas sidaasuu ku fuliyey abubakar weliba isagaa sii sagootiyey oo waxa weeye dee la sii dardaarmay ilaa intaa ciidanku waxa weeye uu baxay talooyin aad u cajiibana waa siiyo ay ka mid ahayd khiyaanada iyo ballanburinta iyo waxyaabaha inay iska ilaaliyaan hallo wixii rasuulku saxaabada u diidi jiray markay duulaanka iyo dagaalka qaadayaan intii unbu abuubakarna u muraajiceeyey oo uu sheegay ciidankaasi waxa uu gaadhay halkii loogu talagalay shaqadii loogu talagalayna uu soo qabtay haniimooyin fara badan iyo maxaabiis fara badanna gaaladii way ka soo qabsadeen waxa weeye ciidankaasi magaalada madiine ayay ku soo noqdeen waxaanay maqnaayeen muddo afartan maalmood ku siman bil iyo toban maalmood ayay shaam ku maqnaayeen ciidankaasi guusha uu soo hooyey waxay lafjab ku noqotay iyo qalbi jab nimankii murtadiinta ahaa ee diinta islaamka ka baxay markii rasuulku uu dhintay calayhi salaatu wasalaam waxaanay cashir u noqotay iyo calaamad dadkii islahaa malaha mar haddii rasuulkii uu geeriyooday calayhi salaatu wasalaam muslimiintu way kala furfurmi doonaano awooddaada awooddoodaa hoos u dhici doonta dadkii islahaana way ku hungoobeen waayo ciidankani guusha uu soo hooyay waxay tilmaamaysaa iyo inuu abubakar ku dhiiraday ciidankaas inuu shaqadiisii soo qabsado mataanada iyo adayga iyo awoodda ay muslimiintu leeyihiin ayaa calaamadii astaan ay u noqotay ciidankaasi haddaanu abubakar direen oo ujeeddadii rasuulku uu ka lahaa ee halkaa ku istaagi lahayd gaaladu waxay u arki lahaayeen muslimiinta inay kala daateen oo xataa ciidamadii iyo ciidankii rasuulku uu diyaariyey ee duulaanka ugu talagalay uu kala daatay baa loo arki lahaa marka abu bakrin biqiyaadatihi alxakiima wa bisiyaasatihi saliima hogaamintiisii qiimaha badnayd baa waxa ay keentay in ciidankaasi uu waxa weeye diro ciidankaasina uu soo guulaysto taasina ay keento gaaladu inay dib u haybadaystaan oo muslimiinta ka baqdaan ay iska ilaaliyaan kaana nabiyu sala allahu calayhi wasalam rasuulku waxa uu ahaa calayhi salaatu wasalaam jahaza mid diyaariyey qabla wafaatihi dhimashadiisa ka hor jeyshan ciidan ila shaami xaggaa iyo shaam uu ugu talagalay inuu ku duulo biqiyaadati usaamata bni zaydin ciidankaasoo hogaamintiisa iyo taladiisaba loo dhiibay usaama binu zayd wa amarahu rasuulku waxa uu amray an yasiira usaama ciidankaa inuu u dhaqaajiyo oo uu geeyo ilaa xayu maqtali waalidih halkii aabbihii lagu dilay oo shaam ah waqad tuwufiya sala allahu calayhi wasalam rasuulka calayhi salaatu wasalaam waa la oofsaday oo geeridii ayaa u timi qabla safari ljeyshi ciidankaasi intaanu bixin ee duulaanka aanu qaadin ka hor fa ashaara bacdun qaybo saxaabadii ka mid aba waxay kula teliyeen calaa abi bakrin abubakar waxay kula teliyeen biraddi ljeyshi ciidankaa inuu joojiyo wa irsaalihi iyo inuu u ciidanka liqitaali lmurtadiin in ciidankaasi uu la dagaalamo dadkii diinta islaamka ka ridoobay oo aan shaam iyo halkii rasuulku ugu talagalay aan loo dirin faqaala radia allaahu canhum abubakar waxa uu taladaa kaga jawaabay oo yidhi wallaahi ilaah baan ku dhaartaye laa axullu inaanan furaynin liwaa'an calan caqadahu nabiyu sala allahu calayhi wasalam uu rasuulku guntay oo u adkeeyey fatalabuu minhu waxay ka codsadeen haddaba abubakar saxaabadu qaybo ka mida baa loo jeedaayey casla usaamata usaama binu zayd xilka inuu ka qaado abubakar lisikari sinihi da'yaraantiisa awgeed wa tawaliihi wa tawliyati ljeyshi dheh iyo ciidanka inuu u dhiibo wa tawliyati ljeyshi ciidankaa in loo dhiibo man huwa asanu minhu cid ka daweyn waa ka cadhooday wa qaala waxaanuu yidhi laa acziluhu xilka ka qaadi maayo usaame waqad wallaahu rasuulu llaahi sala allahu caleyh wasalam iyadoo rasuulka ilaahay xilkaa ugu magacaabay uma dabeetana shayaca aljeysha ciidankii ayuu sagootiyey abuubakar binafsihi isaga laftiisa ayaa sagootiyey wa awsaahu waxaanuu ciidankaa kula dardaarmay biwasaayaa xakiima dardaaranno xikmad ku saraysan fa saara aljeyshu ciidankaasi waa socday wa aqaara waxaanuu weeraray calaa ahdaafihi hadafyadii iyo goobihii iyo meelihii loogu talagalay wa sabaa maxaabiis fara badan baa ciidankaasi uu gaaladii ka soo qabsaday wa hanima waanu soo haniimaystay wa rajaca ila almadiinati magaalada madiine ayuu ku soo laabtay daafiran xaaluu yahay mid guulaystay fa adkhala arucba ciidankaasi usaama uu hogaaminayey ee soo guulaystay waxay argagax geliyeen fii quluubi lmurtadiina murtadiintii diinta islaamka ka baxday quluubtooda as'ila maada facala rasuulu sala allahu calayhi wasalama qabla wafaatih rasuulku calayhi salaatu wasalaam muxuu sameeyey dhimashadiisii ka hor bimaada ashaara bacdu saxaaba saxaabada qaarkood maxay kula teliyeen calaa abi bakrin abubakar maxay kula teliyeen walimaada taladaas maxaa maadaa qaala lahum muxuu ugu jawaabay abuu bakr radia allaahu canhum maadaa alabuu minhu maxay ka codsadeen maratan ukhraa mar kale wamaada qaala lahum muxuuse ku yidhi oo ugu jawaabay maadaa kaanat maxay ahayd natiijatu jeyshi usaama usaamata bni zaydin ciidankii uu hogaaminayey natiijadii dagaalkoodaasi maxay noqotay addarsu saabic darsiga dagaalkii lala galay dadkii diinta ka baxay ee ka ridoobay irtada bacda wafaati nabiyi sala allahu calayhi wasalam rasuulka dhimashadiisii kadib waxaa ridoobay mucdamu lqabaa'ili qabaa'ishii carbeed intoodii badnayd diintiiba waa ka baxeen oo waa ka huleeleen walam yabqa mana hadhin ilaa ahlu makkata ree maka mooyaane waalmadiina iyo ree madiina wataa'ifu iyo ree taa'if wa qaliilun hayruhum iyo in yaroo aan saddexdaa magaalo midna ahayn ayaabay islaamnimadii ku soo hadhay wanqasama waxay u qaybsameen haddaba almurtaduuna kuwaa diinta ka baxay ilaa qismayni laba qaybood qaybta koowaadi waxa weeye taarikin liddiini mid diintii ka baxay oo ka tegey wa hum atbaacu musaylimat lkadaabi waana raggii raacay musaylimat lkadaab bilyamaama ee de joogay waxa weeye yamaama meesha loo yaqaano wa tulayxat lsadiy iyo ninkii la jiray tulayxat lsadi wa atbaacu lswad alcansiy fi lyaman iyo ninkii la odhan jiray alswad alcansi oo isna yaman deganaa oo nebinimo sheegtay saddexda niniba nebinimay sheegteenoo dad badan baa raacay qolada labaad waxa weeye wa mucailin lizakaati wa hum atbaacu maalik binu nuwayra min tamiim iyo dad diiday zakada bixinteedii oo si kale uma iclaaminin ridow iyo islaamnimadii inay ka baxeene sakadii unbaa loogu taag waaya inay bixiyaan oo ay diideen waana raggii uu hogaaminayey ee raacay maalik ibnu nuwayra oo ka soo jeeday banu tamiim fajahaza abuu bakar waxa uu diyaariyey axada cashara liwaa'an koob iyo toban calan bimacnaa koob iyo toban guuto liqitaali lmurtadiin si murtadiintaasi loola dagaalamo wa kataba lahum waxaanuu u qoray kitaaban waraaqo yansaxuhum uu kula talinayo murtadiinta birujuuci ila alislaami inay islaamnimada u soo laabtaan oo wayuxadiruhum uu uga digayo caaqibata irtidaadihim gaalnimadooda iyo ridowgooda cidhibxumada ka dhalanaysa walammaa asaruu markii ay ku adkaysteen arrintaasi daahamahum waxaa ku habsaday aljuyuushu alislaamiya ciidamadii islaamkaa ku habsaday waintaha alqitaalu dagaalkaasna wuxuu ku soo dhammaaday biintisaari lmuslimiina muslimiintii inay guulaystaan maca qilatihim iyadoo lala qaba arrintaa maxay tira yaraantooda iyadoo tiradoodu yar tahay bay haddana ka guuleysteen gaaladii iyo murtadiintii wa aslama waxaa islaamay ulayxatu waa ulayxatu lsadiya wandama waxaanu ku soo biiray ilaa juyuushi lmuslimiina muslimiinta ciidankoodii darsigan toddobaadi waxa uu ku saabsan yahy qitaalu lmurtadiin abu bakrin radia allaahu wa ardaah mar alla markii uu waxa weeye dowladdiisii iyo dee khilaafadii isagu uu la wareegay waxaa markiiba ku kacay oo ku yimi culaysyo kala duwan culaysyadaasi waxaa ka mid ahayd uguna weynaa inbaa dadyowgii muslimiinta ahaa ama islaamka ku abtirsanayay iyo qabaa-ishii carbeed intoodii badnaydba ay diintii ka huleeleen ay ka baxeen waa culays intiisa la eg una baahan casiime iyo go-aan abubakar iyadoo talada iyo xilkuba ku cusubiye oo markaa dawladdiisu ay curdin tahay baa haddana dadkaa faraha badan ee ridoobay ee la odhan karo waa mucdamu lqabaa'il qabaa-ishii carbeed intoodii badnaydba weeye may keenin arrintaas inuu jixin jixo iyo inuu warwar iyo culays waxa weeye ay ku keentee go'aan buu ka qaatay toosa waa inuu la dagaalamo waxaa haddaba isweydiin mudan maxaa keenay markii rasuulku uu dhintay calayhi salaatu wasalaam in dadkaa faraha badani ay waxa weeye ridoobaan markii rasuulku uu geeriyooday calayhi salaatu wasalaam waxaa markiiba soo shaac baxday alcasabiya biawdaxi macaaniiha iyadoo lafaheedii oo cadcad wadato sideedii ah qabyaaladii ayaa soo shaacbaxday marka horebana carabda arrintaasi waa ku weynayd oo dee rasuulku calayhi salaatu wasalaam xataa isagoo dhex jooga xaaladaha qaarkood waa tii marka qaarkood ay fitani ka dhex bilaabmi yani ku dhowaanaysa inay ka dhex bilaabanto rasuulku waa kilaa dacwuha fa inaha muntina bidacwa aljaahiliyati wa ana bayna adhurikum haddaba qabaaisha qaarkood waana say u badnaayeene markii rasuulku uu geeriyooday calayhi salaatu wasalaam taladii iyo xilkii iyo hoggaamintiina ay quraysh ku wareegtay oo dee abubakar uu taladii qabtay baa colaad iyo cunfi iyo caloolxumo ay quraysh u qabaan baa waxay keentay inay ka hor yimaadaan marka diintana ay kaba baxaanba waayo waxay isu arkayeen qurayshna yani waxa weeye u haysteen ama ay ka aaminsanaayeen dad aan ku habboonayn hoggaaminta ummadda oo dee islaamka ka horba qurayshi carab marka loo eego dee carabtu way ka dambayn jirtay markaa qoladan xasad baa yaro qaadayo qof kasta oo muuqda cidunbaa xaasida soo ma dabcan adoon waxbaba u geysan baa laga qofkun iska kaa xaasido bimujarad inaad muuqato amaad wax dheerta waa cayn lxasad marka qoladani qolyahan ridoobay qaarkood quraysh iyo inay xilkii iyadu la wareegtay baa waxay keentay islaamnimadii dhannayd inay ka baxaan oo ka huleelaanba oo ka ridoobaan waxaa haddaba xusid mudan dadkan waxa weeye ridoobay ee diinta ka baxay amaba ka hor yimi abubakar ile qaarkood baa iyagoon ridoobin ka hor yimi waxay kutubta ama culimada siiradu ku soo ururiyaan afar qolo ayay ahaayeen iyadoo la eegaya waxaa ku kalifay inay bakar ka hor yimaadaan ama islaamnimadaba ka baxaan qolada koobaad waa fi'atun ictaradat ala nataa'iji waxa weeye asaqiifa fiatun ictaradat calaa nataa'iji asaqiifa waa koox ka hortimi iyadu natiijooyinkii ka soo baxay kulankii ka dhacay maxay saqiifatu bani saacida teendhadii dee lagu shiray ee abu bakar lagu cumaamaday ee xilka loogu dhiibay qole iyagu waxaa keenay inay ka hor yimaadaan oo badhaadhahooda muujistaan waxay diidan yihiin natiijada ka soo baxday iyo abubakar in la doortay oo loo garto isagu ummadda inuu hogaamiyo qolada labaad waa waxa weye fi'atun irtadat can ilislaam islaamnimadiibay sideeda uga ridowdayba way ka baxeen iyagoon sabab kala sheegan mujaraduu rasuulku dhintay calayhi salaatu wasalaam oo uu geeriyooday alla markay ogaadeen bay ka dareereenba qolada saddexaad waa fi'atun rafadat dafca zaka waa kooxo iyagu diiday zakadii inay bixiyaan oo wax kaleba lagama soo sheegin iyo inay abubakar diidan yihiin sidiisa marka laga hadlayo iyo xilkaa u haye zakada bixinteedii baa loogu taag waayay qolada afraad waa fi'atun tabicati lmutanabbi'iin waa kooxo iyagu raacay raggii nebinimada sheegtay oo saddex nin baa markaa ugu tun weynaa oo iyagu nebinimo sheegtay qaarkoodna fii xayaati rasuuli sala allahu calayh wasalam baabay nebinimada sheegteen waa ninkii la odhan jiray musaylimatu alkadaab musaylimatu binu xabiib alkadaab iddaca nubuwa fii xayaati nabiyi sala allahu alayh wasalam rasuulka oo nool baabu isagu nebinimo sheegtay sida hore aynuu tilmaanayna qadiyadaasi waxay ka kacday wafdigii banu xaniifa ahaa ayuu la socday ee rasuulka u yimi calayhi salaatu wasalaam wuxu xil ha dhiibo ha magacaabo ama markuu dhinto rasuulku dabadii anaga xilka aan la wareego waliyulcahdi aanu noqdo dee wax shaqaynayana ma aha intaa markii loo diiday ayuu bilaabay markaa inuu nebinimo sheegto isagoo islama laha halkanay ka dhowdahayba ninka labaad waa alswad alcansi oo isaguna waxa weeye yaman iyo dhulkaa deganaa nebinimana sheegtay atbaacna yeeshay cid raacda ka saddexaadna waa tulayxa alasadi oo isaga laftiisuna yaanay buurnaanba atbaacdiisi oo sida labadan nin hore kale yaanu noqoninbe laakiin isna cid baa raacday sideedabana waxaad ogaataa qofka baatilka wada ee xaqiiba baal maray waxa uu ku hadaaqayaa ama gaalnimo ha noqoto ama mukhaalafaad kale ha noqote cid raacda ma waayo oo maantada maanta hadday qaarkood nebinimo sheegtaan qaarun baa odhan doona anaguna saxaabadii baan ma fahamte cid unbaa baa raacaysa ila shaydaankiibaa durbaanka u tumaya marka nimankan iyadoo la ogaa inay beenaalayaal yihiin oo xataa ragga raacay qaarkood ay yidhaahdeen waanu ogna inuu been sheegay dii yaanu kale cid kale oo reerkaabaa haysaano qabyaalad baa qaadisho waxay idhaahdeen ka ayagan runta sheegaya noo dhaama kaa ree make ka beenta sheegaya ayaa noo dhaama run lowga maka jooga iyagoo rasuulku ujeeda madiina marka heerkaasi waxa weeye gaadhe haddaba abuu bakr radi allahu canhu ardaa dhammaan cid kasta oo ka hor timi ama ha noqdaan kuwa gaalnimada caddaystay ama ha noqdaan kuwa waxyaabo kale ku marmarsooday ama ha noqdaan kuwii sakada diiday dhammaantood dagaal buu u iclaamiyey intaanu dagaalkaa ku qaadinna waraaqo iyo fariimo kala duwan buu u diray oo uu uga dhigayo fursad bala ay ku soo noqon karaan intaan dagaal lagu qaadin iyo duulaan waxaa markaa uu diyaariyey oo abubakar ah eh. ciidan tiradiisu ay badan tahay oo koob iyo toban guuto ah ayuu diyaariyey guuto walibana calankeeda iyo cududeedii oo hoggaaminteedu ay gaar u tahay wuxuu markaa dagaal ku ekeeyey dhammaan ciddii ka hortimi timi ama ha noqdaan kuwaa raacay kuwaa mutanabbi'iintaee nebinimada sheeganaya ama ha noqdaan kuwii zakada diiday ama ha noqdaan kuwii iskood u ridoobay dhammaantood dagaal buu ku ekeeyey dagaalkaasi markaa waxa uu keenay natiijadiisuna ay noqotay in muslimiintii ay guulaystaan gaaladiina ay jabaan oo abu bakr radi allahu canhu wa ardaah raggaa waxa weeye nebinimada sheegtay qaarkoodna waabay soo islaameen markay nafta u yaabeen oo tuleyxat alasadi waa soo islaamay ninkaas ilaa waxa weeye islaamnimadiisu ay wanaagsanaatay oo dagaaladii ciraaq iyo lagu furanayey ka qayb galay oo uu ku shahiiday siirada siiradiisuna ay noqotay mid fiican xagga marka la eego marka waxaynu ka qaadanaynaa qodobadan iyo go-aankaa abu bakar uu qaatay haddii ay dhici lahayd in la bari lahaa nimankan ridoobay ama la odhan lahaa bal ha loo yaro kaadiyo ama la odhan lahaa bal awooddeennu way yaro kala dhantaalan tahay aynu isyara horta hoogaa isa soo dhisno kullu haadaa fursad bay noqon lahayd muslimiinta ay gaaladu culays ku saari karaan laakiin go'aanka adag iyo geesinimada ku salaysan ee abubakar uu qaatay waa inuu ciidankaana diyaariyo cududna uu adeegsado nimankaa waxay ahayd hogaamin iyo siyaasad iyo talo iyo go-aan ku salaysan yacni waxa weeye khibrad ayuu ahaa waayo qitaalu lmurtadiina irtada waxaa ridoobay bacda wafaati nabiyi sala allahu calayhi wasalam rasuulka dhimashadiisii kadib mucdamu lqabaa'ili qabaa'ishii carbeed badidoodii ayaa ridoobay walam yabqa mana hadhin oo islaamnimadii kumay baaqi noqonin ilaa ahlu makkata maka dadkii deganaa mooyaane waalmadiinatu iyo madiina wataa'ifu iyo taa'if wa qaliilun iyo in yaroo hayruhum meelihii kale dadkii deganaa ka mid a ah. wanqasama waxay u qaybsameen almurtaduuna kuwii ridoobay ee diinta ka laabtay ilaa qismayni laba qaybood taarikin liddiini mid diintiiba ka tegay oo ka dhex baxay wa hum atbaacu musaylimat lkadaab bilyamaama waa raggii raacay musaylimat lkadaabkii yamaamo joogay wa uleyxat alsadi iyo raggii raacay uleyxat lasadi oo isna meel ka mida najdi dhulkaa najdi la yidhaahdo ayuu deganaa wa atbaacu lswad alcansi fi lyaman iyo raggii raacay alswad alcansi saddexdaa niniba waa raggaa nebinimada sheegtay weeyaane wa mucailin lizaka iyo kuwo zakadii diiday bay u qaybsama waa qaybtii labaad qaybta labaadna waa kuwii zakada diiday wa hum kuwaa zakada diidayna waa atbaacu maalik bni nuwayra raggii raace weeye maalik bni nuwayra oo min tamiimin ka tirsan reerkaa tamiim loo yaqaano marka abubakar markii zakada ay diideen wuxuu jeediyey ama uu yidhi maqaaladii ahayd ee ahayd wallaahi la uqaatilanna man faraqa bayna asalaati wa zaka ilah ku dhaartay waan la dagaalamaya qofka zakada iyo salaada kala saara ilaa labaduba waa laba rukni oo ka mid a ah arkaantii islaamka salaadana waan tukanaya zakadana waa diidaya isma qabanaysa buu leey fajahaza abu bakrin abu bakr waxa uu diyaariyey axada cashara liwaaan koob iyo toban calan macnaa koob iyo toban guuto oo mid waliba waxa weeye calankeeda ay wadato liqitaali lmurtadiina si ay murtadiintaa ula dagaalamaan wa kataba lahum wuxuu u qoray dadyowgaa diinta ka baxay kitaaban warqad yansaxuhum uu ku waaninayo oo uu kula talinayo birujuuci ila alislaam inay islaamnimada ku soo noqdaan oo wayuxadiruhum uga digayo caaqibata irtidaadihim cidhib xumada iyo dhibaatada ka dhalinaysa ridowga iyo gaalnimadaa ay doorteen walamaa asaruu markii ay ku adkaysteen gaalnimadaa iyo riddadii daahamahum aljuyuushu alislaamiya waxaa markiiba ku habsaday oo cududooda tusay ciidankii islaamka ee abubakar uu diyaariyey waintaha alqitaalu dagaalkaasna wuxuu ku soo dhammaaday biintisaari lmuslimiina muslimiintu inay guulaysteen maca qilatihim iyadoo tiradoodu ay yar tahay oo dee waxaa ka badnaa dadkan ridoobay wa aslama waxaa soo islaamay tuleyxatu alasadiyu waa ninkii nebinimada sheegtay saddexdiina nebinimada sheegtay mid ka mide eh. wandama waxaanu ku soo biiray ilaa juyuushi lmuslimiina muslimiinta ciidankoodii as'ila man irtada min alcarabi carab yaa ka ridoobay bacda wafaati rasuuli illahi sal allahu alay aslam markay rasuulku dhintay ilaa kam qismin inqasama almurtaduuna intee ileegama mise qaybood ayay u qaybsameen dadkan ridoobay ee diinta ka baxay maada facala abuu bakrin abuu bakar muxuu sameeyey macahum qolada la jirkooda bimacnaa muxuu ka yeelay go'aanka uu ka qaatay muxuu noqday maada kaanat innatiija natiijadii ka dhalatay duulaanka murtadiinta lagu qaaday maxay noqotay wailahuna naktafi wsala allahuma cala nabiyina muxamadi wcala aalihi wasaxbih وسلم تسليما كثيرا